alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin w sala allahu alaa muxamadi wacala aali muxamed w salama tasliima kasiira qaala almu'alifuuna raximahum allah albaabu saadis fi lqasri baabka lixaad wuxuu ku saabsan yahay qasriga ayuu ku saabsan yahay alqasru takhsiisu shayin bishayin biariiqin makhsuus waa in shay shay lagu koobo oo bitariiqin waddo loogu koobo makhsuusin gaar ah wa yanqasimu waa qaybsamaa qasriga ama xasrigu ilaa xaqiiqiyin mid xaqiiqo loo nisbeeyey buu u qaybsamaa wa idaafiyin iyo mid idaafo loo nisbeeyey baabkan lixaad wuxuu ku saabsan yahay qasriga ayuu ku saabsan yahay alqasru huwa alxasru qasri iyo xasri waa bimacnan xasri waa saad sida qasri ay saad u tahay waa koobista shay la koobaayo oo wax wax lagu koobaayo ayaa waxaa la yidhahdaa qasri lana yidhaahdaa xasri mashaayikhdu waxay ku fasireen takhsiisu shayin bishayin shay shayin lagu khaas yeelaayo biariiqin makhsuusin ariiq gaarana loogu khaas yeelayo dariiqa makhsuuskaa waxaa looga jeedaa adawaadka gaarkee loo isticmaalo ee nafyiga iyo istisnaagu ka mid yahay ee innamaadu ka mid tahay ee taqdiimu maa xaqu ta'khiir ka mid yahay ee cadfu billaah ama bilaakin uu ka mid yahay marka wax lagu xasrinayo ayaa waxaa la yidhaahdaa qasri ayaa la yidhahdaa bitariiqin makhsuusin waa adawaadka gaarka loo isticmaalo iyo dariiqyada gaarka loo isticmaalo haddii dariiqaan caynka ahayn lagu cabbiro qasriga halkan lagaga hadlayo kama mid ahaa waxaabaa tidhi lafdiga maqsuur baabaad isticmaashay oo waxaad tidhi qasartu kada fi kada shaygaasaan shaygaa ku koobay ama ku gaabiyey yaa ama alcilmu alkaamilu maqsuurun fii fulaan dee qasriga halkan lagaga hadlayo ma aha waayo dariiqii makhsuuskee loo isticmaali jiray qasriga looma isticmaalin kan mubawabkii halkan lagaga hadlayaa waa in dariiq gaara oo adawaadka loo isticmaalo ah lagu faa'iideeyey shaygaa in shaygaa lagu gaaryeeliy haddaad tidhahdo khasastu kada bikada shaygaasaan shaygaa ku khaas yeelay dee ficilkan khasastu inaad isticmaashay baa keensatay koobistee adawaadkii makhsuuska ahaa may keensanin markaa bitariiqin makhsuus ayay ku bixin wayanqasimu waa qaybsamaa ay huwa qasriga ama xasrigu ilaa xaqiiqiyin mid xaqiiqo loo nisbeeyuu u qaybsamaa wa idaafiyin iyo mid idaafa loo nisbeeyey qasriga xaqiiqi iyo idaafi buu u qaybsamaa maxay kale yihiin falxaqiiqiyu ay falqasru alxaqiiqiyu qasriga xaqiiqigae xaqiiqada loo nisbeeyey maa kaana waa kuu ahaaday alikhtisaasu fiihi khaas yeelista lagu khaas yeelaya bixasabi alwaaqici waxaa jiraa kolba siday yihiin ay ku xidhan yihiin iyo walxaqiiqati xaqiiqadu siday tahay kaa uu ku sugan yahay waaqiciyo xaqiiqada ayuu ikhtisaaskaasi ku sugnaaday oo wax kale oo sidaasi ma jiro oo sidaa ku sifoobaya laa bixasabi alidaafati idaafo in loo eegaayo idaafo qadarkeed ama nisbada markaa shay in loo eegaayo ilaa shayin aakhara idaafo shay kale loo idaafaynayo ama loo eegayo miduu qasrigaasi ku yimi maaha ama koobistaasi ku timi naxu waa sida inaad tidhaahdo laa kaatiba fi lmadiinati ilaa caliyu laa kaatiba fi lmadiinati mid wax qoraa magaalada kuma sugna ilaa caliyun cali mooyaane idaa lam yakun hayruhu fiiha min alkutaabi waa haddii aanu ku sugnayn cid wax qorto oo aan cali ahayni addaynay magaalada ku sugnayn weyi cid kale oo qoraa'ihi haddaynay magaalada jooginoo keligii isagu qoraa ka yahay oo axad kaleo wax qora aanu jirin wuxuu noqonayaa xasrigaasi mid xaqiiqiyuu noqonaya oo xaqiiqa loo nisbeeyey waalidaafiyu idaafada loo nisbeeyey maa kaana waa kuu ahaado alikhtisaasu fiihi khaasyeelista la khaas yeelayaa bixasabi alidaafati tiirinta qadarkeeda waatay ku xidhan tahay ikhtisaaskaasi ku xidhan yahay ilaa shay'in mucayanin shay gaara loo eegaayo ama loo tiirinayo naxu maa caliyun ilaa qaa'imun cali ma ahaan mid taagan mooye wax kale ma aha cali mid taagan mooye wax kale ma aha ay anna lahu sifata alqiyaami waxaa u sugnaatay sifada taagnida laa sifata alqucuudi sifada fadhiga uma sugnaan walayse algaradu ujeeddadu ma aha nafya jamiici sifaati sifaadkoo dhan in loo diidaayo laga nafinayo canhu xaggiisa laga nafinayo loo diiday maa cadaa sifata alqiyaam sifada qiyaamka wixii ka soo hadhoo dhanoo sifaada in loo wada diidayo muraadku maaha qasrigii waxay culammadu yidhaahdeen waxaa loo qaybiyaa laba nooc waxaa loo qaybiyaa waxa lagu koobaayo marka laga eegaayo ee qasriga ku dhacayo xaqiiqi iyo idaafi buu u qaybsamaa xaqiiqigu waa maxay marka mid kaleba aanu jirin ee kaa lagu koobay bes uu ku sugan yahay oo ghayrkii dhammaantood uu manfi arrinkaasi ka yahay waxaa la odhanayaa qasrigaasi waa xaqiiqi ayaa la odhanaya laa khaaliqa ila allah mid wax ma jiro allah mooyaane inama alkhaaliqu allaahu waxay noqonaysaa waa qasri xaqiiqi laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaan macbuud kaloo xaq lagu caabudaan allah ahayn oo jiraaba ma jiro idan muxuu noqonayaa qasrigaasi ma xaqiiqi mise idaafi xaqiiqi buu noqonaya lilaahi mulku samaawaati waalardi ilaahay oo qura waxa u sugnaaday mulku samaawaati waalardi waa xasriga noocii taqdiimka yacni ahaa taqdiimu maa xaquhu taakhiir yufiidu alxasra lilaahi mulku asamaawaati waalard xasrigaasi muxuu noqonayaa ma xaqiiqi mise idaafi xaqiiqi cirarka iyo dhulka mid kaloo lihi maadaama aanu jirin oo allaahoo qura uu yahay ka mulkiga cirarkiiyo dhulku u sugnaaday wuxuu noqonayaa qasri xaqiiqi buu noqonaya lilaahi maa fi asamaawaati wa maa fi alardi wuxuu noqonayaa qasri maxay xaqiiqi ma allaahu ilaa khaaliqu kulli shay ilaahay ma ahaan ilaa khaaliqu kulli shayin shay kasta mid abuuray mooyaane wax kale maaha waa qasri xaqiiqi qasri xaqiiqi buu noqonay laa kaatiba fi lmadiinati ilaa caliyun magaalada kaatib kale aanu ku sugnayn waxay noqonaya qasri xaqiiqi laa malika fi lbaladi ilaa fulaan boqor markaa beledka ku sugani ma jiro hebel mooyaane haddaan boqor kale ku sugnayn wuxuu noqonayaa qasri maxay xaqiiqi buu noqonaya marka maa kaana alikhtisaasu fiih bixasabi alwaaqici walxaqiiqa oo shaygaa lagu koobay mooye shay kale oo laga heli karaa sifadaa ma jiro qasriga xaqiiqigiina haaliban wuxuu ka yimaadaa min baabi qasri sifati cala lmawsuuf marmar naadirana waa dhacdaa oo qaliil aynu ka yimaado min qasri almawsuuf cala asifa laakiin waxa badan inuu ka yimaado min qasri alsifati cala almawsuuf isagaa inoo sharxi dooneen xaqiiqiga waxay culammadu u sii qaybiyaan laba qaybood oo waxay yidhaahdaan xaqiiqiyun taxqiiqiyun iyo xaqiiqiyun iddicaa'iyun yacnii xaqiiqi taxqiiqi ah oo dhabnimo ku sugan iyo mid majaasnimo ku sugan ka majaasnimada ku sugani waa ka iddicaa'iga ah xaqiiqiyun iddicaa'iyun bay odhanayaan oo majaasiyun xaqiiqiga iddicaa'iga wuxuu noqonayaa shay mucayanoo gaara uma dhacayo xasrigaas idaafo shay mucayana loo idaafaynayo loo eegayo uma dhacayo laakiin bixasabi alxaqiiqi u dhacaya ee ruuxan mutakallimka hadlaya ayaa wixii kale aan waxba ka soo qaadin waxaad mooddaa inuu sheeganayo uu leeyahay wax kale ma jiraan masalan gurigii cid kale waa joogtaa markaasuu yidhi maa fi daari ilaa zaydun waanu og yahay inuu camarna joogo laakiin camar wuxuu ka soo qaaday wujuuduhu ka cadamihi joogistiisu inay joogisla'aan ka dhigan tahayoo sidii waxaan jirin oo kaleu xisaabiyey may may maa fi daari ilaa zaydu daarta zayd mooye cid kale kuma jirto wixii kale waxba maa waa wax la'aan kaa wuxuu noqonayaa idaafi noqon maayo shay mucayana loo eegi maayo ee xaqiiqi waa yahay laakiin waa iddicaayo isagaa wuxuu sheeganayaa in waxa kale aynay wax ka soo qaad ahayn kaannahu inayna jirin kaannahu inayna jirin laa sayfa ilaa dulfaqaari walaa fatan ilaa cali waxaa ka mid a beydka markaa uu yidhi qaarkood ay yidhaahdeen laa sayfa ilaa dulfaqaari seefi ma jirto seeftii cali mooyaane bimacnaa seef kaamilnimo badne seeftaasunbaa jirta kaannahu seefaha kale aynay tirsiis ahayn walaa fatan ilaa cali wiilna ma jiro cali mooyaane waxay noqonaysaa waa iddicaai weeye xaqiiqiyun iddicaa'iyun bay noqonaysa xaqiiqi wuxuu u yahay waa eh, idaafo shay mucayana loo eegi maayo oo daat ahaantiisaa loo eegaya laakiin waa iddicaa'iyo waa wax la sheeganayo yacani noocaasuu noqonaya inama alumamu alakhlaaqu maa baqiyat fa dahabat akhlaaquhum dahabuu waxaa ka mida beydka shaacirku uu yidhi ummaduhu wax kalaba maahae waa akhlaaq waa qasru mawsuuf calaa sifa maa baqiyat intay akhlaaqdu baaqi noqoto unba ummaduhu jiraan oo ummaddu ummad waxay ku tahay akhlaaqda qura shay kale ummad kuma aha fa in humuu dahabat akhlaaquhum dahabuu hadday akhlaaqdoodu tagto oo akhlaaq wanaagsan ay yeelan waayaan way tageenoo sidii waxaan jirin bay ka dhigayeen xasriga ah inama alumam alakhlaaqu maa baqiyat waa iddicaay waa xasrun xaqiiqiyun laakiin xaqiiqi wuxuu u yahay daatada shayga ha loo eegee taxqiiqi maahee waa iddicaa iyo waa majaazi isagaa sheeganayoo leh sifaadka ummaddu bes waxay ku kooban tahay ummad ay ku tahay akhlaaqdoo qura haddii kale ummadiiba ma jirto marka sidaas ayaa waxa weeye nooca xaqiiqiga ana nooc xaqiiqi loo haleeshiyey majaas ahaan oo iddicaa'i la yidhaahdo uu jiraa nooca labaad waa qasri idaafi qasriga idaafigu waa maxay waa marka eegista shay loo eegaayo oo idaafada shayga iyo nisbada shaygaa loo eegaayo koobistu u dhacayso waxaa la odhanayaa waa xasri ama waa qasri idaafi baa la odhanaya laa qasra xaqiiqi masalan waxaad tihi maa caliyun ilaa qaa'imun cali ma aha mid taagan mooye wax kale ma aha bimacnaa sifada qiyaam mooye sifo kale uma sugnaa oo innaba sifo kale ma leh sifooyin kale waa leeyahay sifatulcilmi baa jiri karto sifatulljahli baa jiri karto sifatulnawm baa jiri karto sifatulakli baa jiri karta inuu wax cunaa jiri karta inuu wax cabbaa jiri karta inuu seexdaa jiri karta inuu hadlaa jiri karta yani ma suuragal aha sifaadkii soo dhami waxay ku kooban yihiin sifatu lqiyaam ma dhici karto jamiicu sifaatihi miyaa lagu koobayaa sifatulqiyaam ma suuragal aha idan markaa waxaa laga tilmaamayaa shay gaara ayaa xasrigan u dhacaya xagga qucuudkiiyo qiyaamka marka laga eego qiyaam keliyuu ku sugan yahay qucuud kuma sugnaa loo jeedaa xasrigaasi muxuu noqonayaa xasri idaafi buu noqonaya ay ana lahu sifata alqiyaam laa sifata alqucuud walaysa algaradu nafya jamiici sifaati canhu maa cadaa sifata alqiyaam muraadku ma aha sifaadka kale oo dhan in loo diidaayo sifatulqiyaam mooyaane maa muxammadun ilaa rasuuluullah muxammed ma ahaana rasuulkii ilaahay mooye wax kale maaha xasrigaasi muxuu noqonayaa maxasri idaafi muxamed waxaa lagu koobay sifatu risaala sifaad kale sow nebi maxamed sala allahu alayh wasallam uma sugnaan miyaa jamiicu sifaatii ku koobantahay sifatu risaala mise sifaat kale waa ku sifaysnaa maye sifaat kale waa ku sifaysnaa jamiicu sifaatii inay sifatu risaala oo keliya ahayd dee ma suuragal aha idan marka xasrigu muxuu dhacayaa shay mucayanuu u dhacaya oo maxaa laga tilmaamaya waxaa laga tilmaamayaa in waxa weeye yacni malakna ma aha ilaahna ma aha ee rasuulun ahaaday yaa yacni waxa weeye rasuulku sala allahu alayh wasalam waa cabdullah waa addoon ilaahay lahu sifatu alcubuudiya lahu sifatu nubuwa yacni waxaa u sugnaatay sifatu albashariya insaaniyaddaa u sugnaatay sifaadka basharku leeyihiinoo kaluu lahaa haddama aragtaa marka idan xasrigan wuxuu noqonayaa xaqiiqi noqon maayo jamiicu sifaati laguma koobin sifatu risaale waxay noqonayaa xasri idaafi buu noqonaya waxay yidhahdeen mu'alifiintu raximahum ullah wa kullun minhumaa yanqasimu ilaa qasri sifatin calaa mawsuufin naxwu laa faarisa ilaa caliyun mid kastoo qasriga xaqiiqiga ah iyo qasriga idaafiga ah ka midii yanqasimu waa qaybsamaa mid walba wuxuu u qaybsamaa ilaa qasri sifatin sifo in lagu koobaayo calaa mawsuufin la sifeeye lagu koobaayo naxwu laa farisa faris ma jiro nin fardafuuli ma jiro ilaa caliyun cali mooyaane wa qasri mawsuufin iyo la sifeeye in lagu koobaayo oo lagu xasrinayo calaa sifatin sife lagu koobaayo naxwu wamaa muxammadun ilaa rasuulun muxammad ma ahaan rasuul mooyaane fayajuusu calayhi almowt waxa bannaan muxamed korkiisa in markaa geeriyi ku dhacdaa way bannaantaho waa jaa'is mu'allifiintu waxay inoo sheegaan raximahumullah labadii noocee qasriga ay marka hore u qaybiyeen oo xaqiiqi iyo idaafi kala ahaa in mid walba laba qaybood u sii qaybsamayo waayo waxa la xasrinaya la koobayaa mar waxay noqonaysaa la sifeeyaha in sifada lagu koobayo ka'annahu in la leeyahay sifaad kale ma leh marna sifada in la koobaayo la sifeeyaha lagu koobayo laleeyahay sifadaasi meel kale kuma sugna ama cid kale kuma sugna hebel mooyaane marna sifadiibaa cid lagu koobayaa oo la leeyahay maxalkaa ama ciddaasay ku gaar tahay cid kale laga heli maayo sifadaas marna la sifeeyihii baa la koobayaa la xasrinayaa oo sifada lagu koobayaa kaannahu laleeyahay sifo kale male marka mid walba wuxuu u qaybsamayaa qasru sifatin calaa mawsuuf iyo qasru mawsuufin calaa sifa marka afar qaybood baa ka imanaya xaqiiqigu wuxuu leeyahay laba qaybood waa qasru mawsuuf calaa sifa iyo qasru sifa calaa mawsuuf idaafigina wuxuu leeyahy laba qaybood wa qasru mawsuuf calaa sifa iyo qasru sifa calaa mawsuuf sidaasaa markaa mid walba labadaa qaybood ay uga imanayso maqsuurki iyo maqsuuru calayhigu maxay kala noqonayaan yacani meesha waxaa ku sugan maqsuur mid la koobaayo iyo maqsuurun calayhi mid lagu koobaayo iyo maqsuurun bihi dariiqii lagu qasrinayo lagu xasrinayo oo xasrigaa loo marayey iyo maqsuurun canhu mid laga koobaayo isaga laga celinayo waa afar nooc maqsuurku waa ka la xasrinayo maqsuuru calayhiguna waa ka lagu koobayo laleeyahay halkaasunbuu ku sugan yahay ama waa sidaasoo keliya laa farisa ilaa caliyun maqsuurkii wuxuu noqonayaa faris maqsuuru calayhigii wuxuu noqonayaa ma bacda ilaa faarisnimadiiyaa lagu koobay waxa lagu xasriyo lagu koobay cali muxamed waa maqsuurkii maqsuur calayhigii wuxuu noqonayaa sifada ah rasuulun ah ayaa maqsuur calayhi ah oo waxaa laga tilmaamayaa muxamed inuu ku kooban yahay biwasfi risaala sifada risaalo inuu ku kooban yahay saas yadaabaa markaa la tilmaamaya in anta ilaa nadiir waxay la mid tahay in nadaaro lagu koobaayo adigu ma tihid muxamedow ilaa nadiirun ay mundirun mid digaya mooye shay kale ma dihin idan sifatu nadaaraa lagu kooban sifada marka halkan laga hadlayo baabkan aynu joogno sifada ha u qaadanin nactigii aad ku taqaannay cilmu naxwe aad ku taqaannay ha u qaadan sifada macno caamaa loo jeedaayo asifatu almacnawiyaa loo jeedaa ee nactigii cilmu naxwi lagu yaqaanay looma jeedo oo hadrhoonin siday markaa sifo u tahay yacni waxa weeye nacti maba noqonaysee ha odhan hadda nactinimo looma jeeday waxaa loo jeedaa asifa almacnawiya loo jeeda sifada macnawiga waa maxay waa ta ku tusinaysa macno shay ku qumay macno kastoo shay ku qumaaya wuxuu noqonayaa sifo ama ficil ha ahaado ama khabar ha ahaado ama waxa weeye yacni markaa shay kale ha ahaado shay kasta oo macno ah oo shay ku qumaya ama daata ku qumaya waxaa la odhanaya waa sifo daataduu ku qumayana waxaa la odhanaya waa mawsuuf innamaa zaydun kariimun zayd wax kaleba maahee wuxuu ahaaday nin deeqsi ah sifo kaloo wanaagsan ma leh deeqsinimun buu leeyihi markaa zayd waa mawsuufkii kariimunna waa sifadii kariim inay khabar tahay waa jirtaa laakiin khabarku waa wasfun filmacnaa khabarku macna ahaan buu sifo yahay oo markaad tidhaahdo zaydun kariimun zayd maxaad ku sifaysay bilkaram yani karam iyo deeq baad ku sifaysa ama sharaf baad ku sifaysa innamaa zaydun jawaadun deeqsinimaad ku sifaysay innamaa zaydun shaacirun shaacirnimaad ku sifaysay haddaad tidhaahdo laa farisa ilaa caliyun cali maxaad ku sifaysay faarisnimo inuu faaris yahay oo farda fuul yahay ayaad ku sifaysa wahaakada marka sifada waxaa loo jeeda asifa almacnawiya waxaana laga tilmaamayaa waa macno kasta oo shay ku qumay ayaa waxaa laga tilmaamayaa inuu sifo yahay baa laga tilmaamaya farqina waxaan kale lahayn lafdiga ku tusinaya sifadaas inuu jaamid yahay iyo inuu mushtaq yahay iyo inuu ficil yahay iyo inaanu ficil ahayn intaa midnaba farqi ma kala lahaa siday culammada balaaqadu sheegaan aan soo noqono wa kullu minhumaa yanqasimu ilaa qasri sifatin calaa mawsuuf mar haddaynu sifadii garannay labadan mid waliba waxay u qaybsamayaa in sifo lagu koobaayo la sifeeye oo laa faarisa ilaa caliyu laa khaaliqa ila allaahu waxay noqonaysaa waa qasru sifatin calaa mawsuuf laa khaaliqa ila allaahu maxay ahayd ma qasri xaqiiqiyo taxqiiqiya mise waa qasri idaafiya mise waa qasri xaqiiqi oo iddicaa'i ah maya waa qasri xaqiiqi oo taxqiiqi ah bimacnaa waxa weeye daata ahaantiisaa loo eegayaa macno kale looma eegayo idaafo kale shay kale loo eegayaa meesha kuma sugnaa marka khaaliqnimadii waxa lagu koobay allah marka qasrigii xaqiiqiga ahaa waxaa ka yimi ee weliba taxqiiqiga ahaa waxaa ka yimi qasru sifatin calaa mawsuufin ayaa ka yimid laa ilaaha ila allah waa la mid waa qasru sifa calaa mawsuuf oo sifatu alkhaaliqiya iyo sifatu aluluuhiya ayaa mid walba waxaa lagu koobaya allah baa lagu koobaya oo allahu ilaahun markaad tidhaahdo dee ilaahun waxay noqonaysaa sifadii allahu khaaliqun markaad tidhaahdo khaaliq waxay noqonaysaa sifadii marka idan waa qasru sifatin calaa mawsuufin noocaasay noqonaysa laa farisa ilaa caliyu qasri xaqiiqiya waa tahay laakiin waa qasri xaqiiqiyoo iddicaa'i ah ka'annahu seefaha kale aanu waxba ka soo qaadin oo wujuuduhaa ka cadamihaa ka dhigay ou leeyahay seeftaasunbaa dee seef ah ya yacni saa weliy waxay la mid tahay laa sayfa ilaa dulfaqaar walaa fatan ilaa cali noocaasoo kaley la idaafigana saas si laag bay uga iman kartaa qasru sifa calaa mawsuufin ay uga iman kartaa oo laa qaa'ima ilaa zaydun yacni waxa weeye mid taagani ama laa kaatiba ilaa zaydun mid waxa weeye wax qoraa ma jiro zayd mooyaane beledkana qoraayo kale waa jiraan qoraayo kale oo wax qorayaa waa jiraan laakiin wuxuu ka tilmaamayaa macno gaara ayuu markan uga jeedaa oo kitaaba jayida cid samaynaysa ayaan jirin zayd mooyaane idaafada shaygaa markuu u eegaayo ayuu qasru sifatin calaa mawsuufin uu sameeyey qasru mawsuufin calaa sifa waa sida wamaa muxammadun ilaa rasuulun muxamed waxaa lagu koobay wasfu risaala ayaa lagu koobay dee muxamedna sifaad badan buu leeyahay oo sifaad badan baa u sugnaaday oo waa cabdullaahi oo waa rasuulu oo waa nebiyullah oo waa caabid lilaah awsaaf badan buu markaysagaa ku sifaysan yahy kaannahu sifaatkiisii oo dhan lagu koobay sifatu risaalo lagu koobay haddaba marka xasrigaasi muxuu noqonayaa xasri idaafi buu noqonaya oo waxaa laga tilmaamayaa marka laga eego xagga yacni rabbinimada iyo malaknimada iyo rasuulnimada arrinkiisu wuxuu ku kooban yahay rasuulnimaduu ku kooban yahay oo rabbina ma aha malakna maaha wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul markaa saas aawadeed geeridu waa bannaanta inuu dhintaa waa jaa'is saas aawadeed baa loo raaciyey qad khalat min qablihi rusul marka macno awla yaabtaan ma jirto haddii markaa la dilo ama uu dhinto afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum marka macnuhu wuxuu u dhacayaa yajuusu calayhi almowt liannahu laysa birabbin walaa malak rabbina ma aha malakna ma aha malaa'igtu marka dambe inay dhiman doonto waa jirtaa laakiin waxa weeye dee wakhtigan hore inay dhimanayn marka fayajuuzu calayhi lmowt muxuu noqonayaa wama muxammadu ilaa rasuulun ma qasru sifa calaa mawsuuf mise qasru mawsuuf calaa sifa ayuhumaa wa qasru mawsuuf calaa sifa sifadii meeday waa rasuul rasuul wey waayo risaaladu waa macne cid ku quma wey marba hadduu yahay macne cid ku qumaa waa sifadii macnawiyada ahayd buu soo gelayey muxamedna waa daatadii marka mawsuufkii baa lagu xasrinayaa lagu koobayaa sifadan lagu koobaya marka labada mid walba wuxuu leeyahay labada nooc buu usii qaybsamaya waalqasru alidaafiyu qasriga idaafiga ahi yanqasimu waa qaybsamaa biictibaari xaali lmukhaatabi ka lala hadlayo marka loo eegaayo wuxuu u qaybsamaa ilaa alaasati aqsaamin saddex qaybood buu u qaybsamaa qasri ifraadin ama qasru ifraadin inaad goddo iyo inaad hoos dhigtaa labadaba ku bannaan haddaad hoos dhigto wa cala albedel oo alaasati laga bedelayo haddaad goddona waxay noqonaysaa hiya saddexda qaybood qasru ifraadin ida ctaqada almukhaatabu sharikata wa qasru qalbin ida ctaqada alcaksa wa qasru tacyiini ida ctaqada waaxidan hayra mucayanin saddexdaasi waxay yihiin waa qasru ifraad koobis la keliyeynayo oo keligii baa laga yeelayaa inta la koobay ayaa keligii laga yeelay oo nooca ifraadka la yidhahda ku sugan ida ctaqada hadduu ictiqaado almukhaatabu ka lala hadlayaa asharikata wadaag uu ictiqaado oo arrinkani laba cid inuu ka dhaxeeyo oo cidi ay wadaagto hadduu ictiqaadiyo marka lagula hadlo xasrigan ama qasrigan wuxuu noqonayaa noociisu qasru ifraad buu noqonaya wa qasru qalbin iyo qasri dabageddi ah oo la beddelaayo siduu markaa ictiqaadsanaa ida ctaqada alcaqsa hadduu lidkeeda ictiqaado oo wuxuu u ictiqaadsan yahay sifadana inay ciddaa u sugan tahay dabeedna markaasaa la dabagediyaya markaasaa la leeyahay kaa uma sugnee kan kaley u sugan tahay wa qasru tacyiinin iyo qasri la cayimayo oo koobis cayimaadi ay ku jirto ida ictaqada waaxidan gayra mucayanin waa hadduu ictiqaadiyo mid ahaan oo aan mucayan ahayn oo aan isaga u cayinayn inay u sugantahy qasriga idaafiga culammadu way qaybiyaan marka laga eegaayo biictibaari xaali lmukhaatab waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood culammada qaarkood waxay ku daraan nooc afraad laakiin badiba culammada balaaqadu waxay sheegaan saddexdan bacdiga ku daray nooca afraad waxay yidhaahdeen nooca afraad wuxuu noqonayaa qasru iclaamin oo ibtidaa'iyun ah khitaabka waa adigii soo maray mid waxa weeye ibtidaa'i ah iyo mid waxa weeye talabi ah iyo mid inkaari ah inuu markaa u qaybsamo marka ibtidaa'igu wuxuu ahaa khaaliyudihniga kii lagula hadli jiray ruux aan markaa shaygaa kaba warqabin oo khaaliyudihni ah innaba marka arrinkaas wax wara kama hayo marka taraddud iyo inkaar iyo waxba kuma sugno kaa khitaabka lagula hadlayo waa kii loodhan jiray ibtidaa'i loodhan jiray halkanna culammada qaarkood waxay yidhaahdeen haddii markaa ictiqaad iyo taradud toonna aanu jirin mukhaatabka lala hadlayaa oo shaygan uu yahay midaan wax khabarah iyo wax dareenaba aan ka haysanin innaba qasriga loo sheego waxaa la odhanayaa waa qasru iclaamin oo ibtidaa'iyun ah ee saddexda nooc midna soo geli maayo waa nooc kaleoo mustaqili ah waa iska saalan yakaas saddexdan badiba culammadu ay sheegaan waa qasru ifraad iyo qasru tacyiin iyo qasru qalbi waxaa la eegayaa ictiqaadka mukhaatabkaa la eegayaa ictiqaad baynay ka cabbireene muraadka looga jeedaa waxay tahay ictiqaad jaazima loogama jeedo wuxuu noqon karaa cilmi uu isagu markaa jasminayo siduu u qabo ictiqaad go'an ayuu noqon karaa ictiqaad jaazima inuu isagu sidaa u haysto ila wax qaldan waa dhici kartaa qofku ictiqaad jaazima inuu ku haystaa dhici karta mushrikiintii waxay leeyihiin ictiqaad jaazima laakiin waa ictiqaad baatil ah jaazim ha ahadee waa baatil yaga cindigooda waa jaazim oo ashyaadan ay caabudayaan waxay isleeyihiin waxa way idiin qabanayaan ilaahayna waa idiin dhowaynayaan haddana dee waa baatil marka ictiqaadkaasi wuxuu noqon karaa mid jaazima wuxuu noqon karaa mid danni haalib ah wuxuu noqon karaa mid shakiyo taraddud ah ayuu noqon karaa intaa mid walba waa u dhici karaa marka xaalka mukhaatabka ayuunbaa la eegaya hadduu isagu u qabo sifadan in markaa la wadaago ciddani markaa ay wadaagto oo ayna mid u gaar ahayn hadduu sidaa u qabo oo sharike uu ka aaminsan yahay sida mushrikiintii nasaaradu waxay odhanayeen waa haalisu halaasa marka aalihadu inay saddex yihiin bay u qabeen inama allaahu ilaahun waaxid sow xasri maa xasrigaasi muxuu noqonayaa marka laga eegaayo waa geesu waa xasru ama waa qasru mawsuufin calaa sifa gees kale marka laga eegaayo xaggan marka laga eego muxuu soo gelayaa ma qasru ifraad buu soo gelayaa ma qasru qalbin buu soo gelayaa ma qasru tacyiin buu soo gelaya iyagu waxay u qabeen uluuhiyada inay saddex wadaagaan oo saddexdaa ay ka dhaxayso saddexdaasaa isku ilaaha bay lahaayeen marka lagu yidhi innama allaahu ilaahun waaxidun qasrigaasi wuxuu noqonayaa qasru ifraad buu noqonayaa oo waxaa laga tilmaamayaa uluhiyada lama wadaagee oo keliya ayaa uluhiyada xaqii u sugnaatay waa qasru ifraadin weeye fircawn waxa uu yidhi maa calimtu lakum min ilaahin hayrii ilaahay anigun baaba ad buuhi cid kaloo ilaah ahi maba jirta buuli haddii lagula khitaabo laa ilaaha ila allaahu fircawn laa ilaaha ila allaahu marka lagu yidhaahdo xasriga uluuhiyada xaqaa allah lagu koobaayo marka loo sheegaayo xasrigaasi muxuu noqonayaa isagii wuxuu sheeganayaa inuu qabo ilaah xaqi isaguna inuu yahay aanu mid kaleba ahayn laa ilaaha ila allah ilaa rasuulladoo dhan waa lala soo diray wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun laa ilaaha ila allah rasuul waliba waa lahaaye qasrigaasi muxuu noqonaya xasrigaas ha qasru qalbin buu noqonaya isagu wuxuu u qabay cid kale inay u sugnayn uluuhiyada keligii u sugantahay hadduu fircawn yahay siduu u qabay waa la qallibay waxa la adiga kuma sugnee allah bay u sugantay keligii marka muxuu noqonayaa ma qasru ifraad mise qasru qalbin qasru qalbin buu noqonayaa waayahay hadduu mid mutaraddid yahay oo isku hayo masalan muftiga beledku waa hebel ama waa hebel ninbaa haddaba wuxuu og yahay oo yaqaanaa muftiga beledkaa ka muftiga ah inuu markaa yahay yacni markaa fulan inuu yahay dabeedna wuxuu idhi laa muftiya fi lbaladi ilaa fulaanun kani waa mutaraddid kale oo isagu wuxuu leeyahay labada midunbaa kollayba ah mid inuu yahay waa maqlaye laakiin waanan kala garanaynin talow ma kaasuu ahaa mise kaasuu ahaa qasrigaasi markaa muxuu noqonayaa qasru tacyiin isaga mucayan umay ahayn dabeed markaa kani muxuu samaynayaa markuu xasriyey wuxuu ku koobay kaasuu ku koobay waayahay masalan beled beledada ka mida ayaa nin wuxuu ka shakisan yahay oo aanu kala garanaynin boqorka beledkaa ka jira ama madaxweynaha beledkaa ka jira inuu hebel magiciisu yahay iyo inuu hebel yahay mutaraddid buu ka yahay laakiin mucayanu maaha kollayba mid keliya inuu boqor ka yahay ama amiir ka yahay waa garanaya laakiin kii mucayan uma aha oo wuxuu leeyahay ima fulaan wa ima fulaan dabeedna waxaa la yidhi laa amiira fii baladi kada ila fulaanun muxuu noqonayaa qasrigaasi qasru qalbin miya waa qasru tacyiin buu noqonaya waayo kan markaa mukhaatabkee lala hadlayo mucayan uma ahayn imaaradu cidday ku kooban tahay beledkaas dabeed muxuu sameeyey mutakalimka hadlaya wuxuu sameeyey kii buu cayimay oo uu yidhi waa kaasee ka kale maaha laba ninoo walaala a baa lagu yidhi midna waxa weeye mid deeqsi ah markaasaad waxaad kala garan weyde kii deeqsiga ahaa ma camar baa mise waa zayd markaasaa dabeed markaa mid wuxuu yidhi innama aljawaadu zaydun jawaadku cid kaleba ma ahe waa zayd muxuu noqonayaa markaa wa qasru maadaa qasru tacyiin buu noqonayaa haddaba laa ilaaha ila allaahu qasriga ku sugani mushrikilcarab markii lagula khitaabaayey nisbadooda marka loo eego ma wuxuu ahaa qasru tacyiin mise qasru qalbi mise qasru ifraad qasru qalbi haakada mushrikilcarab miyay u aaminsanaayeen markaa cidaan allah ahayn inay ilaah tahay allahna aanu ilaah ahayn mise waxay u qabeen allahu waa ilaah xaqa ah ashyaadan kalena waa aaliho yamay labada aaminsanaayeen mushrikilcarab waxaan hadda mawdican inkala hadlayaa mushrikilcarab iyagu maxay ka aaminsan uluuhiyada xaqa miyay allah u diidayeen uluhiyada xaqa allah waa u sugayeen waana oggolaayeen allah inuu ilaah yahay laakiin sharikay ku samaynayeenoo waa wadaajinayeen oo uluuhiyadiibay allah iyo cid kale ka dhexaysiinayeen idan marka laa ilaaha ila allahu lagula khitaabay muxuu noqonaayey qasrigaasi qasru ifraad buu noqonaya laa qasru qalbin fircawn oo kale marka lagula khitaabuu noqonayaa qasru qalbin laakiin mushrik ilcarab oo uluhyada xaqa aan allaah u diidanayn laakiin cid kale la wadaajinayaa iyaga wuxuu noqonayay marka lagula khitaabayo qasru ifraad buu noqonaya fahimtum lmuraad war macadda se ishkaal baa jira ha ifraadka aan ku socdiya waayah laba inan baa walaala ah labadaa inan mid waa dakaa badan yahay oo aad buu u maskax badan yahay midna waa beliid oo waa damiin ciyaar badan mise damiinku ciyaar bato waa la maqlay labada inan inuu mid dakaa badan yahay nin ayaa wuxuu haddaba markaa aanu kala garanaynin labada kii dekiga ahaa war kii dekiga ahaa labada inan midbaa aad u dakiyo u maskax badane ma xuseen buu ahaa mise faarax markaasaa la layi innama adakiyu xusaynun war ku kaleba ma ahee dakigu waa xuseen weeye muxuu noqonayaa markaas ninkani wuxuu haystaa lala hadlayaa labada ma kala garanaayo ka dakiga ima xuseen baa mise waa faarax mutaradid wuxuu ka yahay labada kuu yahay marka wuxuu leeyay labada mid baa dakiya laakiin anugu ma kala saxayo labada ka ninka maskaxda badan ee markaa cajaa'ibka ah anugu ma garanayo ma xuseen baa mise waa faarax dabeedna waxaa lagu yidhi innama dakiyu xusaynun dakigu ku kaleba maahe waa xuseen muxuu noqonayaa qasrigaasi qasru tacyiin buu noqonaya waayahay ninbaa haddaba wuxuu haystaa labaduba inay dadki yihiin isaga war qaladaah uu haystaa labaduba inay adkiye yihiin oo maskax badanyin buu haystaa markaasaa lagu yihi may inama adakiyu xusaynun muxuu noqonayaa markaana kani wuxuu aaminsan yahay shariko inay dakaaga wadaagaan labada inan oo labada mid walba maskax badan yahay marka wuxuu noqonayaa qasru ifraad waayah labada inan midbaa xaafid ah oo qur'aanka qaybsan oo aan meel lagu qabanayn midna jus camme kama bixi karo ninbaa wuxuu moodayaa labada inanee hebal dhalay labaduba inay xufaad yihiin cajaa'ibah markaasaa lagu yidhi innama alxaafidu xusaynun wuxuu noqonayaa ha labadaba wuxuu u haystaa isagu shariiku u haystaa uma haysto yacni aan xaafidka ahayn inuu leeyahay kaasa xaafid ah ka kalena xaafidnimada u diidaayo labadaba xaafidnimada inuu ka dhaxaysiiyuu rabaa oo leeyahay labaduba waa wadaagaan waa laba xaafid mana wada aha labaduba mid keliya ah dabeedna waxaa la yidhi innama alxaafidu xusaynun ka xaafidku ku kale maahae waa xusayn muxuu noqonaya ifraad walaa tacyiin ifraad buu noqonaya macadda hal min ishkaal waayahay qasriga aynu soo sheegnay xaqiiqi iyo idaafi nooc walba waynu soo marray culammaduna waxay sheegeen qasriga idaafiga ah baa labadan loo qaybiya bacdu ahlicilmi ka xaqiiqiga ah laftiisa wax ka mida waa geliyaan baabkan waa geliyaan umase badno marka amsilada waxa weeye aynu soo qaadannay bacdibaa markaa noqon kara noocii marka xaqiiqiga markaa noqon kara marka siday badiba culammadu sheegaan qaybahan marka in la geliyo nooca idaafiga ah ayay culammadu markaa badiba tilmaamaan laakiin bacdu ahlicilmi way sheegaan nooca xaqiiqiga laftiisa inuu geli karo qaybahan inuu geli karo inkastoo culammada qaarkood ay yidhaahdeen nooca xaqiiqiga qaybahani kama iman karaan waayo hadduu qasrigu xaqiiqi yahay kama soo aroori karto inay cidi ka ictiqaadiso khilaafkeeda ama ay ka taradduddo ama ay shari ka geliso tacliil noocaasay ku dhisi laakiin calaa kulli xaal ahlucilmiga qaarkood waa tilmaameen qasiradu nooca inuu noqonayaan oo inama allaahu ilaahun waaxid qasru ifraad inay tahay way nasgareeyeenoo culammadu waa sheegeen waxaynay u qabeen kiristaanku dee uluuhiyada in la wadaagayo saalisu salaasa ayay u qabeen saddex markaa ilaahoo isku ilaahi inay jiraan oo marka la ysu geeyana ilaah waaxid ah haddana markaa saddex kale ah alabu waalibnu wa ruuxu lqudus bay cabbireen marka loo sheegay inama allaahu ilaahun waaxidun qasru ifraad buu noqonayaa laa hayru mushrikiilcarab markay leeyihiin aaliha ay ka dhigayaan ashyaaday caabudayaan ama mushrikiintii horeba ay leeyihiin aalihadiinna ha ka tegina mushrikiilcarab maxay yidhahdeen an imshuu wasbiruu calaa aalihatikum mushrikiintii hore maxay yidhaahdeen laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquusa wayacuuqa wanasra wuxuu kaloo allah yidhi mushrikilcarab markuu ka warramayey ajacala alaalihata ilaahan waaxida marka allah inuu ilaah yahay may diidanayn mushrikiintii horena saasi leeg marka may diidanayn haalibkoodu allah inuu ilaah yahay iyo in la caabudo toonna aji'tanaa linacbud allaha waxda inkaarkoodu wuxuu ku dhacayaa waxda marka marka lagula khitaabo laa ilaaha ila allaahu qasrigu markaa wuxuu noqonayaa iyaga nisbadooda dee qasru eh, ifraad buu noqonaya qasru ifraad ayuu noqonaya qolada nasaarada marka lagula khitaabayana dee qasru wuxuu noqonayaa qasru ifraad buu noqonaya hadday jirto cid isku haysa oo leh ilaaha xaqa ahi ama waa allah ama waa mid kale muxuu noqon lahaa markaa qasru tacyiin buu noqon lahaa ila misaal fardiya waa la keeni karaa marka idan calaa kulli xaal macnuhu markaa saas yada ah ayuu markaa yidhi saaxibu taysiir laftiisa wuxuu kaga hadlayaa sharxu kitaab tawxiid qasru ifraad iyo qasru qalbin iyo halkaa waa ku sheegayaa laa ilaaha illa allahuna qasru ifraad inay tahay ayuu sheegayaa waxaan tilmaamayaa culamada tawxiidka inay qaarkood cabireen baan uga jeedaa misaalkan hadda sheegaay laakiin ahlu fanniga bacdigood yacni tan waa tusaaleeyeen sidaana waa u tusaaleeyeen ibnu cuthaymiin labadiisa sharax uu ku sharxay duruus albalaaqa laa ilaaha ila allah wuxuu marayaa sharxa hore inuu yahay qasri idaafi laakiin sharxiisa labaad ayuu wuxuu marayaa inuu qasri xaqiiqiya yahay sidaasaana waafaqsan sida ahlulfannigu ay sheegeen sida ku sugan kutubta balaaqada qaarkood markaa ku sugan waayo muraadka looga jeeday laa ilaaha ila allahu waa laa macbuuda xaqun ila allah calaa haadaa markay saas ahayna wuxuu noqonayaa qasri xaqiiqiyuu noqonaya walilqasri turuqun qasriga waxaa u sugnaaday ama xasriga ariiqyaa u sugnaaday ariiqyo badan bay culammadu sheegeen laakiin ariiqyaday culammadu sheegeen afartan dariiqe uu inoo sheegayaan mashaayiikhdu ayaa ugu mashhuursan oo ugu caansan culamada qaarkood ashyaa kale waa ku daraan oo qaarkood lix bay ka dhigaan oo waxay ku daraan in waxa weeye musnadka la tacriifiyo oo al la geliyo waxay yidhaahdaan waxaa laga qaadanaya xasri haddii la yahay muxammadun alfaahimu macno xasraa laga fahmayaa bay ku leeyihin marka lmusnad waa dariiqa ay ku daraan oo ku shaneeyaan damiirulfasli in la keeno waa dariiqay ku lixeeyaan ashyaa badanoo kale culamada qaarkood ay u idaafeeyaanna waa jiraan suyuuti kitaabkiisa alitqaan fii culuumi alqur'aan ashyaa farad badan buu soo arooriyey laakiin bacdi ashyaada ka mida ama wax badan oo ka mida khilaaf baa ku jira calaa kulli xaal afartan ayaa ugu caansan oo ugu mashhuursan walilqasri turuqun minha waxaa ka mida ariiqyada xasriga annafyi waalistisnaa waa nafyiga iyo istisnaaga in shaygii inta la diido haddana marka dambe laga soo reebo naxu in haada ilaa malakun kariim in waa naafiyo bimacnaa maa baa loo jeedaa in haada ay maa haada kani ma ahan ilaa malakun malak mooyaane malaggaasoo kariimun sharaf le mooye wax kale maaha waa nafyi iyo istisnaa waayo intu waa naafiyo nafyi marka la leeyahayna adawaatu nafyi dhammaan waa soo gelayaan ama xuruuftii nafyiga lagu nafiyo ama ficilka layse lagu nafiyo haddii nafyiga istisna ka daba dhaco wuxuu noqonayaa xasri ayuu noqonayaa waana dariiqa ugu xooga badan acla'hu laa yurshidu ila alculamaa yacni turuqu lqasriga markuu ka hadlaayey ama mafaahiimta qeybta abuu ah isagu markaa sheegaayey waxa ugu sarrayso ugu xoog badan laa yurshidu ila alculamaa wuxuu sheegay misaalkii ayuu sheegay wuxuu u jeedaa nafyi istisnaa ayaa ugu xoog badan si wax loo xasriyo waa sida ugu xoogga badan weeye waana sida kelimatu tawxiid ay ku timi laa ilaaha ila allah iyo wamaa min ilaahin ila ilaahun waaxid waa nafyi istisnaa anlaa tacbuduu ila allah waa shibhu nafyi hadda taasi haddii la yidhaahdo anlaa tacbuduu ila allah antu waa tafsiiriya haddii la yidhahdana waxay noqonaysaa naahiye qumaninayd laakiin bianlaa tacbuduu ila allah haddii laga dhigo oo ba'da loo qadaro waxay noqonaysaa nafya istisnaa bay noqonaysaa oo laadu markaa naafiyay noqonaysa anta daraaddeed baana markaa nuunka loo jaraa lay noqonaysa maa addayta ila alwaajiba calayk ninbaa wuxuu isu qabaa waxaan waajib ku ahayn oo laasimba ku ahayn inuu la yimi oo sunno la yimi markaasaa lagu yidhi maa addayta ila alwaajiba calayk maad gudannin wixii waajibka kugu ahaa mooye wax kale maad gudan qasrigaa noociisa muxuu noqonayaa qasru ifraad walaa qasru qalbin walaa qasru tacyiin haa isagu wuxuu isu qaba inaanu waajibba gudan ee uu sunno la yimi ama naafilo la yimi dabeedna waxaa lagu yidhi maa addayta ila alwaajiba calayk waa qasru ifraad miya waa qasru qalbin siduu isagu u qabay si markaa ka duwan ayaa arrinkii loo qallibay yaa isagu wuxuu islahaa waajibba maad gudan naafilaad la timi buu islahaa oo waxaani tatawuc iyo tabarruc waxaad u samaysay weeyaan dabeedna waxaa lagu yihi waajibkii ku saaraa mooye wax kale maad gudan marka waa qasru qalbin wey mar kale ruuxu wuxuu isu qabaa inuu waajib iyo sunno labadaba la yimi dabeedna waxaa lagu yidhi maa addayta ila alwaajiba calayk muxuu noqonayaa ha muxuu noqonayaa qasro tacyiin hadda iskuma hayo isma laha waajib ama sunne labada mid baad gudatay isma laha oo deed looma kala cayimin eh, laakiin wuxuu islahaa waajib iyo sunna labadaba waad la timi ficilkaagii wuxuu wadaagaa nooc waajiba iyo nooc sunna ah buu isagu u qabaa cindigiisa dabeedna waxaa lagu yihi maa addayta ila alwaajiba calayk ya qasru ifraad buu noqonay waayah mutaraddid buu mid kale ku yaho wuxuu isleeyahay warniyow shaygaad la timi talow ma sunnu ahaa ma tabarruc buu ahaa mise waajib buu ahaa dabeedna waxaa lagu yihi maa addayta ila alwaajib calayk muxuu noqonayaa qasru tacyin buu noqonaya in xisaabuhum ilaa calaa rabbii ya xisaabtoodu ma nin ilaa calaa rabbii rabbigay mid isku waajibiyey mooye wax kale ma aha qasrigaasi muxuu noqonayaa hadday cidi u qabto cid kale inay khalqiga xisaabayso oo lagula khitaabo muxuu noqonayaa qasru qalbin buu noqonaya ina ilaynaa iyaabahum uma ina calaynaa xisaabahum ina calaynaa xisaabahum qolada shiicada raafidadu waxay yidhaahdeen khalqiga aakhire waxaa xisaabaaya caliy bnu abi taalib inna ilaynaa iyaabahum uma ina calaynaa xisaabahum ina calaynaa xisaabahum wa xasri qasrigaasi markaa muxuu noqonayaa marka binisbati liraafida lagula hadlaayo qasru qalbin buu noqonaya waayahay marka noocaas waxa weeye waa nafyi istisnaa weeye wa minha inama adawaadkii nafyiga mid kastoo istisna ka daba dhaco wuxuu noqonayaa dariiqa koowaad ee nafyiga istisnaada waana aqwa turuqi alqasri waa nooca ugu xooga badan wa minha adawaadka qasriga waxaa ka mida innama baa ka mid ah inama alfaahimu caliyun ku kalaba maahae ka faahimkaahi waa cali faahimku wuxuu ahaaday oo qura cali waxay noqonaysaa min baabi qasri almawsuufi cala asifa aw qasri asifati cala almawsuuf waa yama waa qasru sifati cala almawsuuf yani sifadii ayaa mawsuufka lagu koogaya oo sifadu waa faahim la sifeeyaha daatada fahamku ku qumayaana waa cali marka waxaa la doonayaa fahamkii in lagu koobo cali lagu koobo min bayni tulaab waxaa la doonayaa in fahamkii cali lagu koobaa la rabaa marka innamaadu waa adaatu qasrin ama adaatu xasrin weeye siday markaa adaad xasri u tahay bacdi baa war ghariiba yidhi kutubaha qaarkoodna ku qoray culamo waaweyn baa laga soo naqliyey laakiin waa qowl aan saxiix ahayn ahlucilmi badanna radiyeen bacdibaa waxay yidhaahdeen inna waa adaad tawkiid sheegaysa marka waxay tilmaamaysaa sugis waxa la sugayay adkaynaysaa maaduna way nafyinaysaa khilaafkeeda marka inna in wixii saabitka ahaa loo sugaayo inay ciddaa u sugan tahay la adkaynayo maadana khilaafkeeda la nafyinayo sidaasay xasriga ku faa'iidaysa warka noocaasi waa war kalad ah culamo badanna waa radiyeen waayo waxay yidhaahdeen maadani dee naafiye ma aha maadani waa kaafo oo innamaa kaafatun innamaa waa makfuufatun wa kaafa inna waa tii kafigu ku dhacay maada kaafadii waa tii ay gashay ilaa innadani way camal fali lahayd marka la yidhahdo inna zaydan qaa'imun ama inna zaydan la qaa'imun ama inna caliyan faahimun ama alfaahimu waxay ahayd mid camal falaysay ahayd maadan markii la geliyey waxay noqotay midaan camal falayn camalkii waxa ka celiyey oo ka qabtay maadan marka maadan kaafaa la yidhahdaa yaday kaafo tahay ayaa haddana tarkiibka noocane ay isu saaran tahay innada iyo maadu waxay culammadu yidhaahdeen waxaa loo bartay fii lugati alcaraab inay xasri faa'iidaynayso saasaa loo bartay jumhuuru ahlicilmina waxay ku tageen xasrigaa inay faa'iidaynaysay ku tageen marka jumhuurka ayaa qabaa daa'ifo yar oo diiddani waa jirta laakiin qowlka muctabarkee qawiga ahi waa in xasri laga qaato saas wuuli innama alfaahimu caliyun haddii la odhan lahaa cagsiga innamaa caliyun faahimun haddii la odhan lahaa maxay noqon lahayd min baabi qasri mawsuufin calaa sifay noqon lahay oo sifaadkii cali fahamuunbaa markaa lagu koobay noqon lahay kaannahu la leeyahay sifo kale ma leh laakiin dadkii kale fahamka looma diidin markaasaa la yidhahda laakiin innama alfaahimu caliyun waxay noqonaysaa fahamkiibaa cali lagu koobay inuu faahim yahay dadkii kale waa loo diidayaa waxaa leeyahay dadka kale faahimin maaha ardayda inta kale faahimin maaha baa la leeyihi ee isagaa faahim ah sifaadkiisiina laguma koobin fahmi marka waxaa la koobayaa kala duwanaanaya marba innamaa yatadakkaru ulul albaab waa noocma waa qasru sifatin calaa mawsuuf ayna asifa sifadii meeday waa altadakur tadakurku macno daata ku quma sow maaha marba hadduu yahay macno daata ku quma dee sifuu noqonayaa daatadu ku qumayeyna mawsuuf bay noqonaysaa innamaadu shayga la koobaayo ayaa ku xiga had iyo jeer shayga lagu koobayaana waa dambeeya innamaa yatadakkaru waxa waantoobayo qura ulul albaab kuwa markaa caqliyada wanaagsan u saaxiibkaah koobistaa iyadoo la sheegaayo oo tadakurkiiyaga lagu koobay haddana waxaa ku jira tacriid loo sarbeebayo mushrikiinta inaanay ulul albaab ahayn oo caqli fiican lahayn kaannahu la leeyahay cuquul ma laha waayo way toobi lahaayeen hadday caqliyaan leeyihiin waayahay wa minhaa waxaa ka mida adawaat alqasriga alcadfu bilaa cadafka laa lagu cadfa ayaa ka mid a aw bal ama bal lagu cadfayo aw laakin ama laakin lagu cadfayo marka laada iyo bal iyo laakin mid walba xaraf cadaf oo loo isticmaalaa laakiin meelaha loogu kala isticmaalayaa kala duwan yaday caatifo tahay ayaa haddana macno kale ay faa'iidaynaysa oo ama idraab bay faa'iidaynaysaa ama nafyi wax eh, cidda kale ay ka nafyinaysay faa'iidaynaysaa ama xukun la soo sheegay in nowcan maa istidraaka lagu samaynayo si la ismoodsiinayo khilaafkeeda inay tilmaamaysay faa'iidaynaysa naxu ana naasirun laa naadimun ana anigu naasirun mid waxa weeye nasri ku hadlo hadal aan gabay ahayn ku hadla ayaan ahay laa naadimun mid wax nadmiyooo gebyo ma ihi marka naasirnimo inuu isu sugay nasrigu waxa weeye waa hadalkaan gabayga ahayn nadmiga ama shicirkuna waa hadalka gabayga marka ana naasirun laa naadimun maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa xasri bay faa'iidaynaysa waa qasri kaannahu leeyahay innamaa ana naasirun ama maa ana ilaa naasirun haddaad nafyi istisnaa ka dhigto ama innamaa ku beddesho saasay u dhacaysaa marka ana naasirun la naadimu saasay la macno noqonayso ana taalibun laa caalimun ana taalibu cilmin laa caalimun maxay noqonaysaa yacnii inuu caalimnimadii iska nafyinayo oo taalibnimada isu sugaayo marka xaalkiisii wuxuu ku koobayaa taalibu cilminimuu ku koobaya kaannahu leeyahay innamaa ana taalibu cilmin kaannahu saa leeyahay ama uu leeyahay maa ana ilaa taalibu cilmin kaannahu saas leeyahay shawqiyun naadimun laa naasirun shawqi ninka la yidhaahdaa waa naadimu nin gabyo weeye ama shaacirun laa naasirun waa nin gabyee laa naasirun nin hadalka kale aan gabayga ahayn ku khudbadeeyo ku hadla maaha waxay noqonaysaa markaana in shaacirnimo lagu koobiyo wamaa ana xaasibun bal kaatibun anigu xisaabiye ma ihi oo mid xisaabta yaqaana ma ihi bal kaatibun qoraa baan ahay bal baa la geliyey waxay noqonaysaa inuu kaatibnimada markaa sugaya noqonaysa xaasibnimadii waa iska nafiyey xaasibnimadii markuu iska nafiyey inuu xaasib yahay oo xisaabta yaqaano ayuu wuxuu isu sugay inuu kaatib yahay kaannahuu leeyahay maa ana ilaa kaatibun kaannahu ama laakiin lagu cadfo laakiin marka lagu cadfona waxay noqonaysaa eh, maa ana xaasibun laakin kaatibun anigu mid xisaabiye ma ihi oo xisaabta mid yaqaana ma ihi laakin kaatibun ha yeeshe waxaan ahay mid kaatibo qoraa ah wuxuu noqonayaa yacni xasri mid laga faa'iidaysanayo cadafkaa lagu faa'idaysanayo wuxuu idhi shaacirkii wamaa shaaba ra'sii min siniina tataabacat calaya walaakin shayibatni alwaqaa'icu wuxuu idhi wamaa shaaba ra'sii ma ciroobin madaxaygu min siniina tataabacat sannado iskaga daba yimi oo wakhtigu wakhti dheer aan jiray oo aan gaboobay lama ciroobin min siniina tataabacat calay walaakin shayabatni alwaqaa'icu dhacdooyinka iyo dhibaatooyinka ayaa i ciraysiisay buudi maxay noqonaysaa xasri bay noqonaysaa wuxuu ku koobayaa arrinkiisii in waxa weeye da'aanu la ciroobin da inaanu la ciroobin ee si kale ciradani ugu timi ayuu marka waxabay tilmaamaya arrinkiisii saasuu ku kooban waxaana markaa dariiqa ay ku timina alcatfu bilaakin weeye waa cadafka laakin wax lagu cadfay marka ciddii u haysata inuu da' la ciroobay oo nin gaboobay uu yahay marka sidaa loogu jawaabo waxay noqonaysaa qasrigaasi ma qasru ifraad ma qasru tacyiin ma qasru qalbin yaa qasru qalbin haddii markaa mid mutaradid ka yahoo isku hayo uu leeyahay niyotolomada buu la ciroobay mise waxa weeye dhibaatooyinka iyo dee kole duruufaha iyo xanuunada ya iyo naxdinaha markaysa markaa la soo kulmay ashyaadaa kale iyo waqaaicdaasuu la ciroobay hadduu mid mutaradid ka yahoo lagula khitaabona maxay noqonaysaa qasru maada qasru tacyiin oo mid labada marka waxa isku hayay kay arrinkaasi ku dhacday ayaa mid loo cayimay soo haddii la yidhaahdo labadoo isla jirtuu la ciroobay loo haystana oo uu yidhaahdo walaakin shayabatni alwaqaa'icu maxay noqonaysaa qasru ifraad bay noqonaysaa waayahay alshamsu jaariyatun laa saabita qoraxdu waa ordaysaa laa saabitatun mid suganoo iska taagan ma aha ama laa waaqifa xaggee laga qaatay xasriga alcatfu billah baa laga qaatay haddii lagula khitaabayo cid markaa u qabtaa inay qoraxdu taagan tahay oo dhulku soconayo haddii lagula khitaabayo muxuu noqonayaa qasrigaasi markaa qasru qalbin buu noqonaya cid mutaraddid ah haddii lagula khitaabayana qasru tacyiin waxaa kaloo la yidhi alardu haabitatun laa mutaxarika dhulku waa taagan yaho waa sugan yahay dhul dhaqdhaqaaqayoo soconaya ma aha muxuu noqonayaa ma laga qaadanayaa xasri dariiqe lagaa qaatay alcatfu billaah haddii lagula khitaabayo cid markaa u qabta arladu inay soconayso oo ay qorraxda ku wareegayso marka lagula khitaabayo muxuu noqonayaa qasru maada haa qasru qalbin buu noqonaya waayahay wa minha taqdiimu maa xaquhu taakhiiru waxaa ka mida noocyada qasriga dariiqyada uu ku yimaado dariiqa ah taqdiimu maa xaquhu taakhiiru kii in la hormariyo xaquhu xaqiisu ahaaday at atta'khiiru in la dibdhiga ahaaday haddii la soo hormariyo wuxuu faa'iidaynayaa xasrin buu faa'idaynaya culammaduna waa ka yidhahdaan taqdiimu ma xaquhu ta'khiiru yufiidu alxasra laakiin waxaynu baraarujinaynaa wax xaqiisu yahay in la dibdhigo taqdiim kastoo la soo hormariyaa xasrin ma faa'iideeyo ee waa taqdiimka jaa'iskee ka waajibka ah ma aha shayga in la hormariyaa hadday waajib tahay walow xaqiisu haba ahaado inuu dambeeyee xasrin ma faa'iidaynayo oo adawaadkii sadaaratlkalaamka lahaa hadday noqdaan dee xasrin laga qaadan maayo oo waxa loo hormariyey ma aha inay xasri faa'iidaysee waxa loo hormariyey inay xaqu leedahay sadaaratlkalaam oo wujuubu sadaarati lahaa ayaa keensatay in la hormariyo ee xasri inay faa'iidaysataa ma keensan akhbaartoo kale wixii khabar ah xaqoodu wuxuu yahay inuu dambeeyo walaslu fi lakhbaari an tu'akhara wajawazuu taqdiima id laa darara yaday caynkaa tahay ayaa waxaa lagugu yidhi ayna zaydun halkuu zayd joogaa ayna maxay noqonaysaa khabar muqadama soo xasri ma faa'iidaynayo maya waayo in la hormariyaa waa waajibo adawaatulistifhaam waxay xaqu leeyihiin inay hor maraan bay xaqu leeyihiin oo wujuubu sadaara u sugnaatay mar haddii wujuubu sadaara u sugnaatay xasri laga qaadan maayo ee waxaa la yidhahdo taqdiimu maa xaquhu ta'khiir wa altaqdiimu aljaa'iz la taqdiimu alwaajib waa taqdiimka bannaane taqdiimka waajibka a ah ma aha taqdiimka waajibkae xasri faa'iidayn maayo waayo in la dibdhigaan bannaanaynba asal ha u ahaato khabarku inuu dambeeyo marka hore min xaysu alaslu laakiin maadaama eraygani uu leeyahay sadaaratlkalaam inuu dib maraa ma suuroobi karteen maadaamaynay suuroobi karteen hadda markaa xasri inuu faa'iideeyo looma soo hormarin marka waxaa loo jeedaa altaqdiimu aljaa'iz lataqdiimu alwaajib oo shayga ay dhici kari lahayd in la dib mariyo iyo in la hormariyaa labaduba ay bannaanayd jaaza wajaaze ahayd haddii la soo hormariyo xaalka noocaasa xasri faa'iidayn maayo adawaadkii sadaaratlkalaam lahoo dhan baa halkaa maraya waxaa kaloo la mid a ah. mubtadii hadduu nakira noqdo musawiq kaloo khabarka in la hormariyo mooye musawiq kaloo u haystaana ayna jirin mubtada'ii baa wuxuu noqday nakiro nakiraduna mubtadee dee ma noqonayso haddaynay wax faa'iidaynin walaa yajuusu libtidaa binakira maa lam tufid ka cinda zayd namira haddii aynay waxba faa'iidayn mubtade in laga dhigo nakirada ma bannaana laakiin ifaada hadday ka imanayso ay wax faa'iidaynaysaa waa markay musawiq haysate ee xaalka noocaasa nakiro mubtade waa laga dhigi karaa musawiqaadkana culammadu ashyaa badan bay markay tatabbuceen ay rahraaceen ashyaa badan bay soo saareen musawiqaadka bannaynaya in nakiradii mubtade laga dhigo waxaa ka mida ah in khabarka la hormariyo ayaa ka mid a ah. marka musawiqaad kaloo badanna waa jiraan oo culammada qaarkood ay kala tiriyeen oo ashyaa badan ay soo arooriyeen waxaa yacni xawaalay yacni soddon umuurood ay gaadhsiiyeen qaarkoodna ay isku soo yareeyeen isku soo koobeen oo toban isugu soo celiyeen qaarkoodna ay yidhaahdeen dhammaantood waxay u noqonaysaa tacmiim iyo takhsiis wax kastooo tilmaama ayay dhammaan ashyaaddaa la tiriyey ku noqonaysa culamada qaarkoodna suwarkaa waxba may tacdaadine waxay yidhahdeen ifaadaduun baa laga eegaya waana sidii culammadii hore mutaqadimiintu ay mari jireen laakiin maadaama sinaacadii de carabiyadu ay yaraatay oo yacni markaa dadkii laga yaabo jahli inuu ka galay waxay u baahdeen suwarkii in loo tiriyo oo farta loo saaro leeyahay taasi waxbay faa'iidaynaysaa markaa musawiq bay noqonaysa khulaasatul waxay tahay nakiradu hadday mubtade dhacdo wax banneeya nakiradaa in mubtade laga dhigaa oo khabarka in la hormariyo aan ahayn oo kale haddaanu jirin in khabarkeeda la qadimo mooyaane xaalkaa khabarkeeda in la qadimaa wuxuu noqonayaa waajib buu noqonayaa waayo waa shaygii musawiqaba ka dhigayey taqdiimkaa khabarkeeda la hormarinayaa markayna musawiq kala haysanin in mubtade laga dhigo nakirada xaalkaasna ma faa'iidaynayso xasrin faa'iidayn ka cinda zaydi namira cindii rajulun aniga agtayda waxaa ku sugnaaday nin baa ku sugan laakiin haddaad tidhaahdo yacnii wa rajulun min alkiraami cindana marka musawiq bay haysato nakiradii waa la sifeeyey sow maa iyadoo sifadii haysato haddaad hormariso oo aad tidhaahdo cindanaa rajulun min alkiraami markaa ma faa'iidaynaysaa xasrin haa musawiq kalay markaa haysataa laazim ma noqonayso taqdiimka khabarka la hormarya khulaasadu waxay tahay altaqdiimu aljaa'iz in la dibdhigo shaygu yahay xaqiisu taqdiimkaasina jaa'is yahay wuxuu noqonayaa mid faa'iidaynaya xasri naxwu iyaaka nacbudu adoo keliyaannu ilaahow ku caabudaynaa min hayri alqur'aan waxa bannaanayd in la yidhahdo nacbuduka nacbuduka mar haddaan la odhan oo damiirkii aan laga dhigin mutasil aan laga dhigin munfasil laga dhigay lana qadimay idan waxaa laga qaadanayaa xasri baa laga qaadanaya waxaa macnuhu noqonayaa maa nacbudu ilaa iyaak adiga mooye cid kale ma caabudayno adoo keliyaanu ku caabudayna baa macnuhu dhacay cala allaahi tawakkalna faa'idaynaya xasri mise ma faa'idaynayo tawakkalna calayka saw lama odhan kareen min hayri alqur'aan haa jaa'is bay ahay idan cala allaahi tawakalna waxay noqonaysaa xasri bay noqonaysaa xasrigaasi ma xasru sifa calaa mawsuufba mise xasru mawsuuf calaa sifa ha waa xasru sifa calaa mawsuuf cinda alimtixaani yukramu lmar'u aw yuhaanu imtixaanka agtiisa ruuxa la sharfaa ama la dulleeyaa xasri ma ku jira haa taqdiim baa ku jiro cinda alimtixaani baa layihi oo mutacallaqi baa la hormariyey ma aragtaa darafkan waa tan la qadimay cinda alimtixaani darafkana xaqiisu muxuu ahaa macmuul buu ahaayo dee inuu dambeeyo soo ma ahayn oo ficiladu soo hormaraan marba haddii la soo hormariyey wuxuu faa'iidaynaya xasri buu faa'idaynaya xasri ayuu faa'idaynaya la ilallaahi tuxsharu xagga ilaahay oo keliya laydiin soo saaraya laydiin soo urinaya laa ilaa hayri taqdiimka ilallaahi la hormariyey waxaa laga qaadanayaa xasri ayaa laga qaadanaya marka taqdiimu maxaquhu taakhiiru yufiidu alxasra waatay culammadu yidhahdeen marka afartan nooc baa ugu muuqad badan noocyada adawaadka qasriga ama turuqulqasriga afartaba akhdari wuxuu ku kulmiyey hal beyt buu ku kulmiyey oo wuxuu yidhi adawaatu alqasri ilaa inamaa cadfun wa taqdiimun kama taqadama adawaat alqasri ilaa inamaa ilaada wuxuu uga jeedaa waa inuu nafyi ka horreeyo ilaaduna ka daba dhacday ila adnaa tanbiih buu kugu baraarujinayaayo nadmigu cidhiidhi buu iska leeyihi lidiiqi nadmi ayuu ilaada keliya u sheega laakiin ilaaba ilaa ilaada waa inuu ka horreeyaa nafyi oo haddaan ilaada nafyi ka horrayn xasri noqon mayso yaa xasri ma noqonayso wa qaama alqawmu ila zaydan ma xasriba maxay weydey nafyigii bay weydey nafyigii ka horreeyey mar hadday nafyiga weyday xasri noqon mayso adawaatu lqasri ilaa inamaa cadfun wa taqdiimun kamaa taqadama marka halkaana waxaa inoogu eeg adawaatu lqasri ayaa inoogu eeg wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk